waxaan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qatri nadaa waballi sada baab lishtiqaal ayaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay kelmadau shiiquu yidhi waclam ana lilismi lmutaqadimi cala alficil waclam ogow ana lilismi isimkii waxaa u sugnaaday isimkii almutaqadimi ka hormaray cala alficli ficilka ficilkii almadkuuri lasoo sheegay khamsa xaalaatin xaalooyin shana shan xaaluu iska leeyahay xagga icraabkiisa waclam ogow ana lilismi isimkii waxaa u sugnaaday isimkii almutaqadimi ka hormaray cala alficli ficilka ficilkii almadkuuri lasoo sheegay khamsa xaalaatin xaalooyin shan ah fa taaratan mar yatarajaxu nasbuhu la kordhigidiisa ayaa raajix noqonaa wa taaratan marna yajibu nasbiya waajibaa wa taaratan yatarajaxu rafcu godkiisa ayaa raajix noqonaa wa taaratan marna yajibu rafcaha waajibaa wa taarata marna yastawiyaan yasta yastawil wajhaani labada wej ayaa sinaanayaan shan xaalo ayuu yeelanaa isimkaas fa taaratan mar yatarajaxu waxaa raajix noqonaa nasbuhu la kordhigidiisa in la kordhigaa raajixa in la rafciyanaba banaanta wa taaratan marna yajibu nasbiya waajiba in la nasbiya waajibayda rafca ma banaana wa taaratan marna yatarajaxu waxaa raajix noqonaa rafcu la in la godaa waajib noqone nasba kuma banaana wa taaratan marna yejibu huwa rafcihiya waajiba oo nasbihiyaan banaanayn wa taaratan marna yastawi mra yastawi lwajhaani wa taaratan marna yastawi lwajhaani labadii waj ayaa sinaanayaan oo ma kala raajaxsana rafcihiya nasbihiya famaa tarjiixu nasbi nasbaha la rajixidiisa fa fii masaa'ila fa huwa fii masaa'ila masalooyinu ahaaday marka nasbuhu uu raajix noqonaa dhowr mas'alo ayuu ku imaanaa dhowr mas'alo ayuu noqonaa dhowr mas'alo ayaa waxaa raajix noqonaya nasbaha oo rafci waa banaan yahay laakiin nasbaha ayaa ka raajixsan nasbaha ayaa ka raajixsan fa amaa tarjiixu nasbi nasbihii la rajixidiisa fa fii masaa'ila fa huwa tarjiixaasu fii masaa'ila masalooyin ayuu ahaaday minhaa masalooyinkii waxaa ka mid a an yakuuna alficlu kownulficli ficilkii ahanshadiisa ficilka almadkuuru la sheegay ficla dalabin ficlu dalab uu ahaado walow bilafdi lkhabar ha ficlu dalab waa inuu ahaado ficil keliya shardiman ficilkaasu wuxuu dalabka ku noqon karaa bilafdihi wuxuu ku noqon karaa biwaasida ah, ku noqon karaa biwaasida ayuu ku noqon karaa ficlu dalab uu ku noqon karaa fiiri xaashiyada sajaaciga ee binafsihi u dalab u yahay sida amarka oo kale ow bikayrihi u dalab ku yahay sida nahyiga oo kale laa farqa bayna dalabi lficli wa tarki dalab marka lagu leeyaha dee dalabulficli oo amara iyo dalabu tarki oo nahyiya labadooda waa isku mid wlmuraadu adalabu walow bisiiqati lkhabari dalab un baa loola jeeda hadday rabto siiqadu siiqatulkhabar ha noqoto oo ha noqoto jumladu khabariyatun lafdan dalabiyatun macnan hadday rabtaa noqoto naxwu zaydun zayd afar allaahu lahu ilaahay hau dembi dhaaf fiir haddee zaydun zayd afara allaahu lahu ilaahay hau dhaaf hadda gafara allaahu lahu waa khabariyatun lafdan dalabiyatun macnan xagga macnahi dalab watay duca ka oo wamase laa yucadibuhu llahu ilaahay ma cadaabo zaydun zayd laa yucadibuhu llahu ilaahay ma cadaabo marka zaydun afara allahu lahu zaydan afara allahu lahu zaydun laa yucadibhu llah zaydan laa yucadibhu llah marka dalabka sidaas wey minhaa waxaa ka mid a ah an yakuuna alficlu ficilki inuu ahaado ficilka almadkuuru la sheegay ficla dalabin ficlu dalab wa huwa dalabkuna almru amarkii weeye wanahyu nahyigii weeye waducaau ducadii weeye ka dalabku dalabulficli iyo dalabutarki inuu yahu kutusa oo marna waxaa lagaa dalbaa ficilka samayntiisa waa ficlu amarka marna waxaa lagaa dalbaa ficilka ka tegidiisa waa nahyiga waa nahyiga wadalika mithaalkina ka qawlika waa hadalkaaga oo kale oo aad tidhaahdo zaydan zayd idrifu garac hadda fiiri zaydan nasbahaasaa fiican maxaa yeele maxaa ka daba maray idribhu ficlu amara ka daba maray waa dalab waan banaanta inaad rafcido oo aad tidhaahdo zaydun zayd idribhu garac waa banaanta laakiin waa daciif oo maxay daciif u noqoneen waxay daciif u noqoneen waxaad ay noqonaydaa jumle khabariya jumle dalabiya inay khabar noqoto taasaa ka imaanaysa jumle dalabiya oo idribhu soo ficlu amar maaha marka jumla dalabiyaho khabar adaa ka imaanaya wadalika khilaafu lqiyaas qiyaaskiina waa khilaafsanta waase banaanta waase banaanta wa zaydan zayd laa tuhinuu ha ihanaysan wazaydan zaydan waa isimkii mutaqadimkaa jumladii ka dambeed dalabiyay noqotay laa tuli waa nahy waxaa lagaa dalbaa inaad ka tagto ihaanadiisa zaydan araajica ficilaad usoo qadaree idrib garaaca zaydan idribhu laa tuhin zaydan laa tuhinhu ficilaad usoo qadare waa mafcuul muqadam waxaan rabaa waa mafcuul oo ficil maxduuf iska leeya wy maa muqadam waa mafcuul ficil maxduuf uu nasbiyey waana kuu banaantay inaad tirahdo wazaydun zayd laa tuhinhu laakin waa daciif wazaydun zayd laa tuhinhu waa kuu banaanta laakin waa daciif maxaa dhacay oo waa marjuux waa laga raajixsanya macnaha aanula jeeda waa marjuux maxaa dhacay ee waa jumla darbiya khabar noqotay taasuna waa khilaaflasl khilaafulasli wey waxaa leedaha iyadoo ducaa'iyadii noqotay allaahuma allo cabdaka adoonkaaga irxamhu u naxariiso cabda aad cabda ficil maxduuf a nasbiyey allahuma arxam cabdaka irxamhu ay ahayd waxaa kuu banaan allaahuma allow cabduka addoonkaaga irxamhu u naxariis waa kuu banaanta laakiin waxa wey waa marjuux waa laga raajixsanya ilaa khabarkiiyo jumlo dalabiyaa noqdo ducaa'iyaa hadduu kuu sheegaya sababta uu nasbuhu halkan raajix la noqday waa inamaa wax kale ma ahan hmm. Hmm maxamed muxidiin cabdilxamiid xaashiyada uun ku sheegay raqamka labaad wayadkhulu fi dalabi waxaa soo gala maakii kaana ahaaday la maa shaygii kaana lafdu uu ahday lafd alkhabar wa macnaahu adduca taas waa ah weyn xaashiyada saddexda ka akrin waa la mid ka akriso adugu wa inamaa wax kale ma ahaan yatarajaxu waa raajix noqonaa annasbu kordhigu fi dalika madkuurkaas oo madkuurkaas waa maxay an yakuuna alficlu almadkuuru wainamaa wax kale maaha yatarajaxu nasbu nasbi waa raajix noqona fi dalika madkuurkaas lianna rafca rafcaha yastalzimu inuu laasimsanayo alkhbaara khabrid biljumlati jumla lagu qabro jumle adalabiyati dalab loo nisbeeyey canilmubtadai mubtadana looga qabro darteedu u raajix noqonaa nasbu liannada laamta waxaad ku tacalujinaya tarajax winamaa wax kale maaha yatarajaxu waa raajix noqona annasbu kordhiga fii dalika mihaalka madkuurkaas madkuurkaas oo ah idaa kaana alficlu ficla dalabin marka uu ficilku noqdo ficlu dalab nasbihiyaa raajix noqonaa muxuu raajix noqonaa lianna rafca rafcaha haddaad goddo isimka mutaqadimka oo aad tirahdo zaydun idribhu zaydun laa tuhinhu allaahuma cabduka irxamhu haddaad tidhaahdo yastalzimu wuxuu keensanaa alkhbaara khabrid biljumlati jumlo lagu qabro jumlada adalab iyo tidaabka loo nisbiyo can ilmubtada ina laga qabro taasaa ka laazimi wa huwa ay lkhbaaru biljumlati alabiya khilaafu lqiyaasi qiyaaskii khilaafsanya ikhbaarkaasuna khilaafu lqiyaas wey wa huwa ay lkhbaaru biljumlati alabiya in jumlo dalabiyaa lagu qabraana khilaafu lqiyaasi qiyaaskii khilaafkiisa wey khilaafu lqiyaas weeyaan mideeda kale waa tacliil labaad wuxuu hi liannahaa wuxuu waxaan rabaa tacliil labaad ma ahane wuxuu cilaynaa maxay khilaafulqiyaas u noqotay khilaafulqiyaas hay u noqotay jumlo khabariye jumlo dalabiyea in khabar laga dhigo maxay khilaafulqiyaas u noqotay oo ugu subanaa wey taasuu cilayna xukunkaasu cilayna wuxuu yihi liannahaa jumlada dalabiyada laa taxtamilu ma ixtimaasho asidqan run iyo weel kadiba been marka wahmiyaa ku dhacay sheikii wahmiyaa ku dhacayoo laba khabara iska dhex gashay khabaru mubtada iyo jumla khabariya ha maskaxdiya waxa weeyaan wahmi samayday shardi maxaa la dhihi jiray maxtamala sidqa walkadib waa jumlada khabariyada ee khabarumubtada lama dhihi jiray khabarumubtada lama shardi uma ahan an yaxtamila sidqa walkadib shardi uma ah ee jumlo qadariyaha arrintaas u taalla soo ma jeedin fiiri hoos xaashiyada sajaacigaa kugu baraarujinaa liannaha laa taxtamilu sidqa walkadib markuu yidhi muxuu yidhi haadaa warkan shiiqu naashi-un wuxuu ka dhashay can iltibaasi lkhabari khabarkiiyaa wuxuu uga darmay khabarkii almuqaabili ka soo horjeeda lilinshaa marka kalaamka khabar iyo inshaa loo qaybiyo bikhabari lmubtada uga qasmo ha labadaas maskaxdu isku qasta wahuwa iltibaaskaasuna mamnuucun waa war mamnuuca mamnuuc wey lama ogola waa litasriixihim culummada caddayntooda biwuquuci darfi darf inuu dhaco ayay caddeeyeen khabaran khabar xaaluu yahay fii naxwi azaydun zayd cindaka agtaada ma ku sugnaaday maca anahu darafkii laa yaxtamilu isagoon ixtimaalin asidqa walkadib darafkuna run iyo been ma ixtimaalo marka looma shardiyo shayga khabar mubtada noqona an yaxtamila sidqa walkadib ee maxaa loo shardiya an yaxtamila sidqa wal walkadib jumlada khabariyada oo muqaabilka u ah jumlada inshaa'iyada marka labadoodii xoogaa maskaxdu iskaga sahwido ee inuu kala galo waayo ma isaga waa kala yaqaan ee mogta mararka gabal maskaxdu sahwi samayne laba shay isku dare on hmm, ee ma inuu kala garo waayo hadda wuxuu rabaa xukunkaas uu soo sheegay oo ah isimka mutaqadimka jumlada ka dambaydhaa hadday dalabiyo noqoto nasbihiisaa raajixa aayado aada moodo inay xukunkaas ka hor imaanayaan ayuu rabaa inuu kaaga jawaabo wa yushkilu waxaa ishkaal gelinaa calaa haadaa xukunkanaan soo sheegnay calaa haada alxukm xukunkanaan hadda soo sheegnay waxaa ishkaal gelinaa naxwu qowlihi tacaala ilahay qowlkiisa oo kale wasaariqu ninka tuugaa wasaariqatu gabadha tuugtaa faqdacuu gooya ehdiyahuma gacmahooda oo waxay u eg tahay in isimkii mutaqadimka uu yahay assaariq oo mubtadaa wasaariqatuna lagu cadfay jumlad dalabiyahu ay ka daba marto faqdacuu ah ila waa amare kadibna lala xidhiiriyey faauljaza la geliyey ilaa assaariq asha ku jirtaa soo ism mawsuul ma ma gelin ashaasoo ism mawsuul ma asha assaariq ku jirta iyadaa ism mawsuula ila faala gashaa abarka cumuumka isku jira shardigoo kaluu shabahaa marka uu noqdo mawsuul mubtade sida ma iyo man iyo marka mawsul mubtade noqdo is mawsul alladi iyo khabarka fa la geliya maxaa yeelay cumuumka ku jira darteedu shardiga shabaxaa mawsuulka xukunkaas sooma anan qaadan ithaarkeed in fa la geliyo di mawsuulka mubtade noqdo xukunkaas ma anan qaadani ma soo qaadan xukunkaas inaan qaadanaan rajaynaa bal fiiri marka waa saas marka ism mawsuul uu mubtada noqdo cumuumuu qabaa mawsuulku soo maha waa ism caam ah shardiguu shabahaa khabarkiisa fa-a la geliya faauljaza la yidhahdo ah, sababiyana culamada gobol ku magacaabaan saa markii doonne fadu waa faauljaza marka waxay u eg tahay in isimkii saabiqa ah markuu hormaray jumladii ka dambeydana dalabiyo noqotay haddana isimki saariqa ha la goday ha in la goday waa saariqu la yidhi ayadoo jumlada ka dabiga dalbiya tahay oo qabar laga dhigay saasay u eegta laakin saas inaysan ahay inuu kaaga jawaabi rabaa fa inahu qowlkan alle nadiiru qawlika hadalkaaga oo kale weeye xagga ixraabka zaydan zayd wa camran camar idrib garaac akhaahuma taasuu lamid ila waa nagi nir isimka mutaqadimka miduu noqon kara labuu noqon kara ka badanuu noqon kara jinsi weeye ismka mufrad kaliya ma noqdo <laughs> fa inahu qowlkan alle nadiiru qawlika qowlkaagu xagga ixraabka kala midi xagga ixraabka wey zaydan zayd wa amran amar idrib garaac akaahumaa walaalkood taasay la midi oo ism mutaqadim ah oo mubtadaa ah hormaray ismaa hormaray dhe mutaqadima macduufa lagu cadfay kadibna jumla dalabiyaha ka dambayda <laughs> waayahaye maxaa aayadda loo rafciyo isimka mutaqadimkaa wa inamaa wax kale maahan ahan rujixa waa la rajaxay fii daalika mithaalkaas oo ah zaydan wa camran idrib akhaahumaa waa la rajaxay annasbu kordhiga la rajaxay wa inamaa wax kale maahan ahan rujixa waa la rajaxay fii daalika mithaalkaas annasbu kordhiga maxaa loo rajaxay likowni lficli ficilka ahaanshadiisa darteed ficilka almashquuli la mashquuliyey oo idrib waa la mashquuli mogtahay akhaadaasa mashquuliday oo mafcuul u ah akhaadaasa mashquuliday ficilka almashquuli la mashquuliya wuxuu ahaaday ficla dalabin ficlu dalab ficlu dalab inuu khabar dhacana waa khilaafu lqiyaas sidaasaa nasbaha loo rajax wakadalika qowlkaas ilaahayo hore waxaa lamida qowluhu ilahay qowlkiisa tacala ilah waasna wakadalika qowlkaas hore ilaahay oo ah wasaariqu wasaariqatu waxaa lamid ah qowluhu ilaahay qowlkiisa tacaala waa sareeyaa ilaah uu yidhi azaniyatu gabadha zaanigada iyo wazani ninka zaaniga fajliduu jeedla kulla waaxidin mid kasta oo minhuma labadooda ka mida mi-ata jalda boqol kerbaash ku dhufta waxay u eg tahay ayaduna inuu hormaray isim azaniya oo macduuf lagu cadfay kadibna jumla dalabyaay ka dabamartay haddana la goday isimkii saabiqa ahaa oo jumladan dabalyadaana khabar laga dhigay saasay u eg waalquraau qaariyaalka quraada asabcatu ee toddobada qad ajmacuu waxay ku ijmaaceen calaa rafci in la godo fi lmawdicayni labada meelood labada aayadood in la godo ay ku ijmaaceen maadaama toddobada qaari ku ijmaaceen labada aayadoodba in la godo isimka saabiqa miyaa la dhihi karaa qur-aankii waxuu ku yii wejkii ixraab ahaan laga raajixsanaa may ishkaalkaas waa in laga jawaaba waqad ujiiba waxaa looga jawaabay can dalika ishkaalkaas waqad ujiiba waxaa looga jawaabay can dalika ishkaalkaas biana taqdiira taqdiirku wuxuu yahay mima kii waxaa ka mid a yutlaa lagu akrinaa calaykum korkiina xukmu saariqi ninka tuuga xukunkiisa iyo wasaariqati gabadha tuugta xukunkeeda ee faqdacuu gooya aydiyahumaa gacmahooda saas weeyaan raab khabarkii waa maxduufe faqdacu maba aha khabar mubtadihiina waa maxduufe mudaaf ilehya booskii la dhigay mima kii waxaa ka mid ah mima jamjuurkaasa khabar mimadaas yutlana waa siladii xukmu saari xukmigaasuna mubtadi mima kii waxaa kamid a yutla lagu aqrina calaykum korkiina xukmu saariqi ninka tuugga xukunkiisa iyo wasaariqati gabadha tuugta xukunkeeda ee faqdacu gooya aydiyahuma gacmahooda fasaariqu iyo wasaariqatu mubtadaun mubtada weeye iyo wa macduufun calayhi mid lagu dul cadfay mubtadaun ah. mubtada weeye iyo wa macduufun mid la cadfay calayhi mubtadaha korkiisa lagu cadfaad leeda ee wa macduuf caleyhi isku qabamaydi iyo wa macduufun kuwa cadfay calayhi mubtadahaas korkiisa lagu cadfay ah. wlkhabaru khabarkiina maxduufun wdacuu wdacuuna jumlatun jumla weeye jumladoo mustanafatun hadal damo iska bilaabaan aw icraabba kuma xirna waxa ka horey icraabkeedu maba calaqaad ba lama le waxa ka horeeya wdacuu wdacuuna jumlatun jumlo weeye jumladoo mustanafatun la bilowday falam falam yalzam ma laazimin marka alkhbaaru in lagu qabro biljumlati alabiya ila taasa laga cararaayey ee jumla talabiyaha khabar noqoto intaasa laga cararayo falam yalzam ma laazimin alkbaaru kabrid biljumlati jumla lagu qabro jumle aطalabiyati dalab loo nisbeeyey can ilmubtada mubtada looga qabro ma dhici marka ka baabul ishtiqaalba mahan aayadaan leeda labadan aayadood baabul ishtiqaalba mahanba maba dhicinba jumla dalabiyaha lagu qabraba walam yastaqim ma toosnaan camalu ficlin ficil camalfalidiis ficilku waa iqdacu farka la sheegaana waa nasbu asaarix inuu nasbiyo ah, farka la sheegayaana waa nasba inuu sameeyo oo asaariqa wasaariqat uu nasbiyo taas way camalka lagu sheegaya walam yastaqim ma toosnaan camalu ficlin ficil camalfalidiis ficilku waa maxay iqdacuu wey camalkuna waa maxay annasbu walam yastaqim ma toosnaan camalu ficlin ficil camalfalidiis ficilko min jumlatin jumlo ka mid ah fiim oo jumlo dambe ah fii mubtadain uu ku camal falo mubtadahaasoo mukhbarin looga qabray canhu mubtadaha xaggiisa biqayrihi ficilka qayrkiisa ilaa ficilkaanu khabar ba uma aha mubtadahan wasaariqu oo mubtadaa khabar uma ahan iddacu marka mubtadausan khabar uma ahayn mafcuulnimadana uma nasbi karo oo lama dhigi karo wasaariqa wasaariqata faqdacu hayl wasaariqu sa mubtada ma ahayn mubtade qabarkiisu uu shay kale yahay ficilkanu kuma camal fali karo kuma camal fali karo ma toosnaan marka walam yastaqi ma toosnaan camalu ficlin ficil camalfalidiis ficilkoo min jumlatin jumlo ka mid ah fii mubtadayn mubtada uu ku camal falo mubtadao muqbarin canu looga qabnay biqayri ficilkan qayrkiis min jumlatin jumlo xaalo uu mubtaduu ka mid yahay ah. jumladaasoo ukhraa kale jumladan ficilka maahan jumlo kalu kamid yahay mubtadahan jumlo kalu kamid yahayba jumlo kalu kamid yahay wa milu milu madkuur madkuurka aayadaas waxaa la mid ah zaydun zayd faqirun faqiir weeye fa acdihi sii fa bisababi faqrihi icdi kaasoo kaleta wey zaydun faqiir waa jumla mustaqil mubtadiya khabar soo maahan fa jumla dambe oo istinafa ka dambeeya mustanafa taasu marka lamid yahay zaydun zayd faqiiru waa faqiire faacdiisi wa khaalidun khaalid maksuurun waa mid la jebiyey falaa tuni ha ihaanaysan ha uga dari marka maksuurun shiiku ma dhihi jirin asaga wuxu dhihi jiray mashhuurun mashhuurun a fiican uu dhihi jiray marka mashhuurun wax uu dhigay ma la dhiga waxa wey ha ihaanaysan saasaa macnaha manaasib iskugu hab wuuna aayad maahan raabkuna isbaderime daad mashhuurun tia dee mashhuurun tira maaha waa raab waa lakaa ilaalina raabku waa isku mid ee macnaha war ha ihaanaysan yaa umanaasiba mashhuurun aw manaasiba saasuu sheku dhihi wa khaalidun khaalid mashhuurun waa nin caanahoo la yaqaan falaa tuhinhu ha ihaanaysani marka waa laba jumlo kala duwan sooma jeedin ah, khaalidun waa mubtade mashhuurunna waa khabarkeedii jumladaas xaggay dhacdo falaa tuhinu waa jumla mustanafaa o kale taasay lamidta marka aayadan ee mubtada iyo khabar iskuma aha wa haadaa tawjiihan sidan in loo tawjiihiyo qawlu siiba weyhi waa si weyhi qowlkiisa si weyhi sidaas u tawjiihiy tawjiih macnawiyaha la yihahdaa xagga macnahaanaysa u toosnayn ah, tawjiih waxaa iskale siiba weyhi a iskale siba weyhi a iskale tawjiih macnawiya ayaa la yidhaahdaa wa qaala almubarid abu cabaas almubarid wuxuu yihi abu cabaas almubarid al al isagu si kalu tawjiihin tawjiih lafdiyuhu keena tawjiih lafdiyuhu samayna wa qaala almubarid abu cabaas almubarid wuxuu yidhi al al mawsuulatun waa mid loo sila yeelay waa asha ku jirta assaariqu wsaariqatu al al mal hmm, abdiamaan al maxaraf amase waa ism horta ha haste mubtadhu ism inuu noqdaan rabaa al hadda mubtadan ka dhigaa say u noqotay mubtadi lafdiga loo qasay de al al mawsuulatun waa mid sila loo yeelay mawsuulkaasoo bimacnaa aladi aladi la macnaa walfaau fada oo fadacu ku jirta walfaau fada jii-a waa lala yimid bihaa fada litadula likay tadula inay tuso darteed calaa sababiyati fauljaza la yidhahdaa sababiyada waxa weya waxaa ka fiican in la sababiye in la yihahdo faauljaza sababiyana waa yidhahdaan maxaad wey kamaa qawlika sida qowlkaaga ku sugan fiiri kanau lamidya alladii ninka ya'tiinii ii imaana falahu dirhamun fiiri alladii saw ism masuul mubtada ma falahu dirhamun jumladaasaa khabar noqotay jumladaasaa khabar noqotay falahu dirhamun faadan waxaa loo gelshay mubtadiya mawsuuqa mawsuulkuna shardigu shabaha xagga cumuumku ka shabaha maadaama shardigaba jawaabkiisa la gelin jiray fa saasaa mubtadahana fa loo gelina qabarkiisa alladii ninka yatini i imaana falahu diraamu taasay la mid tahay yii haye hadde waa tanaa marka wafaau sababiyati wafaau ljaza laa yacmalu ma camal fali karo maladii kii bacdaha gadaalkeeda ku sugnaaday fii maladii kii qablaha horteeda ku sugnaaday faa-u sababiya waxa ka dambeeya waxa ka horreya kuma marka fiiri faqdacuu kecda gadaalkeeda iqdacuu a ku sugan soo maaha hadda asaariga saasaa loo nasbuugay maba ku camal fali karto maba ku camal fali karta ila fawsabiya ay ka uu ka dambeeya iqdacu e wa faa-u sababiyati faa laa yacmalu ma camal falo ma caamilka bacdaha gadaalkeeda ku sugnaaday fii maa macmuul kuma camal falo qablahaa fada horteeda ku sugnaaday kuma camal fali karo baabkan oo baabulishtiqaalkana shardi maxaa aha daabidkiisa waa kana waqad taqadama waxaa soo hormaray ana sharda heedalbaabi baabkan shardigiisa ana alficla ficilka low sullida haddii lagu sallido cala alismi isimka mutaqadimkaa la nasabahu inuu kordhigi karo a shardi ah markuu baabka baabulishtiqaal noqona saas darteeda wasaariqu macmuul uma noqon karto ibdacu maba u noqon karto saasaa diiday marka kana maxaa la ihahdaa tawjiihun lafdiyu xagga lafdigu ka fiiri abu cabaas almubardi labadaba xashiyada inin kale sheegay labada tawjiih halkaasna waxaan uga gudubnay hal xaalo oo ka mid a ah xaalooyinka nasbuu raajix noqdo wa minhaa waxaa ka mid ah masaa'ilka nasbuu raajixa yahay an yakuuna alismu isimki inuu ahaado muqtarinan mid la xidhiira bicaatifin xarfu cadaf caaqibkoo masbuuqin lagala hormaray bijumlatin jumlo jumladaasoo ficliyatin ficil loo nisbeeyey jumlo ficliya waa in lagala hormaray jumlo ficliya ah. maxamed muxidiin cabdilxamiid baa fiiri xaashiyada yushtaradu waxaa la shardiyaa fii tarjiixi nasbi nasbaha la rajixidiisa fii haada nawci nawcan lagu rajaxaa mitaalkan oo kale marka nasbaha la rajaxaa allaa yufsala inaan la kala fasnin bayna xarfilcadfi xarfulcadafka iyo wlsmi isimka alladii isimka yeli xarfu cadafka ku xiga biama waa inaan lagu kala fasrin fain fusila haddii lagu kala fasriyo baynahumaa xarafka iyo isimka biama tacayana rafcu lsmi isimka in la godaabaa caynoobaydaba tacayana waxaa caynoobaya rafculsmi isimka la godidiisa isimkii alwaaqici dhacay bada ama rafcuda qaara ka tegaya tacayana waxaa caynoobaya rafculsmi acayloobayo ah, markaas ah, ee markaas masbar raajix inuu noqdo iska badaa maba banaanaanayaba inuu raajix noqdo iska daayo tacayana rafcu ismi isimka la godidiisa isimka ah waaqica dhacay bacda amaa naxwu wadalika mitaalka naxw qawlika akramtu aliyan aliyan karaameeyey wa amaa bakrun bakar fahamtu isagoaba ihanaystayba fiiri hadda fiiri bakrun waa isimkii mutaqadimka ahaa xarf cadafaana ka horey wowda ah weliba xarfucarabkana juml ficliyaa ka horeya juml ficliyaa ka horeya haddana nasba inuu raajix iska dayo ataa maba banaano halkan maba banaanaba maxay la rafci u waajibay wa sirta fii dalika fii wujuubi rafci ku sugnaatay ana ama amaa mawduucatun waxaa loo dejiyey calaa an yustanafa in lagu bilowdo biha iyada alkalaam waxa ka dambeya waa mustanaf mustanaf wey waxa ka dambeeya famaa bacdaha waxa ka dambeeya maqduucun waa la gooyey fi axkaamta exraabiga waxa ka horaya waa laga gooyey amaa shaya laga gooyey qabla horteeda ku sugnaaday min haadaa kaasa taclam waxaad ogaanay anal waa wowda allati wowda qabla ama ama horteeda ku sugan laysad licadfi uma sugnaan weliga ogow ma ahan waawul cadaf ah, ma ahanba bal hiya lilisinaafi waa waawlistinaaf wa mataa kaanat ilwow wowdu markay ahaato lilistinaafi waljumlatu jumlada allatii jumlada baxdaa gadeelkeeda ku sugnaatayna mustanafatun wey lam yalzam wa mataa waqtigii kaanat waaw wowdu ay ahaato lilisinaaf mi usugnaatay waljumlatu jumlada allati jumlada bacda gadeelkeeda ku sugnaatayna mustanafa ay ahaato lam yalzam ma laasima cinda axadin min anuxaati tanaasubu ma shay in manaasib layskaga dhigo qablahaa horteeda ku sugan oo jumlo ficliye ah iyo wamaa bacdaa waxa ka dambeeya filficliyati xagga ficilnimada iyo walismiyati in manaasib layskaga dhigaa qof naxweliyu ma qabo dhihi maydi jumlo ficliya ka horeyday ama wa ka dambeeya nasbi si ay jumlo ficliya u noqoto oy manaasib iskugu noqdaan jumlada ka horey iyo jumlada ka dambeyda waxaa lagu leeyahay shaqada isku meel kala go-ayn ah, manaasibana looma ilaaliyo faa-iide aada wa minhaa masaa-isha nasbuhu noqona waxaa kamid mid ah an yakuuna alismu isimkii inuu ahaado muqtarina mid la xiriira bicaadifin xarfu cadaf caadifkoo masbuuqin lagala hormaray bijumlatin jumlo jumladoo ficliyatin ficil loo nisbeeyey wadaalika mithaalkii ka qowlika waa inaad tidhaaho kale qaama zaydun zayda istaagay jumlo ficliya soo ma xarfcada wa camran camarna akramtu waa karaamey wa camran iyo wa camru waa ku banaanta hadda camran ah isimkii mutaqadimka ahaa camran ah xarfcada fa ka horeeya wowda ah wowdana maxaa ka horeeya jumlo ficliya markaanoo labadii waa banaan yihin laakiin yaa raajaxa nasbaha wuxuu raajix u noqday waxay tahay haddaad nasbido ficlaad soo qadara waxa leedahay qaama zaydun zayda istaagay wa akramtu camran camran camaran karaamey wa akramtu camran camaran karaamey markay jumlo ficlaad soo qadarto jumlo ficliyahay noqoneen jumladaas ficliyadaas waxaad ku cadfay ficliyadii ka horreeyay aad isku cadfay khalaas laakiin haddaad godo maxay noqoneen qaama zaydun zaydaa istaagay wa camrun camarna akramtu waa karaameeyey jumla ismiha meesha ka soo baxee oo jumlatu kubra ah wa camrun mubtaday noqeen akramtuuna khabaray u noqeen jumladan ismiyadaha marka waxaad ku cadfay jumladii ficliyada ka horreeday xoogaha manaasib iskuma ahna lagu leey tarjiixu nasb ah, wadalika tarjiixu nasb nasbaha la rajixidiisu haabitun waa sugnaaday liannaka adiga idaa rafacta haddaad goorto camar oo tidhahdo wa camrun akramtuhu kaanat iljumlatu jumladii waxay ahaanee jumlada eh, kaanat iljumlatu jumladii waxay ahaanee ismiyatan mid ism loo nisbeeyey ahaane fa yalzamu waxaa laazima cadfu ismiyati jumle ismiya la cadfideeda cala alficliyati ficliya lagu cadfo jumlada ismiyada waa amrun akramtu wey ficliyadiina waa qaama zaydu taasaa ka laasimaya wahumaa ismiye iyo ficliyana mutaqaalifaani waa laba iskhilaafsan waa laba iskhilaafsan waydaa nasabta laakiin haddaad kor dhigto waa amran aad tirahdo ficladu soo qadara waa akramtu amran jumla ficliya kuu noqee waydaa nasabta haddaad kor dhigto kaanat iljumlatu waxay ahaaneen ficliyatan mid ficli loo nisbeeyey lianna waakramtu camran camraan karaameeyey akramtu waa karaameeyey wey saasay taqdiirtu noqona fatakunu adigu waxaad ahaane daaribkaa qad cadafta inaad cadaftay ficliyatan jumlo ficliya calaa ficliyatin ficliye kale aad ku dul cadaftay saasaad ahaane wahumaa laba ficliyana mutanaasibaan waa laba isku manaasib wa tanaasubu isku manaasib noqosho filcadfi cadafka dhexdiisa manaasib isku noqdo wa tanaasubu isku manaasib noqosho filcadfi cadadka dhexdiisa xaalu ahaaday owlaa tanaasubka xaqnimo badan min atakhaluf iskhilaafyadu ka fiican oo ka xaqnimo badany watanaasubu isku manaasib noqosho filcadfi cadadka dhexdiisa xaalu ahaaday owlaa isagaa xaqnimo badan oo habboonaasha badan min atakhalufi iskhilaafin ayuu ka fiicany oo ka xaqnimo badany marka waa banaan yihiin laba iskhilaafsan in laisku cadfo oo jumlo ismiya iyo ficliye ah laakiin waa laga fiicanya falidaalika tarjiixaas daraaddeed rujixa waa la rajaxay may falidalika tanaasubka dheh falidalika tanaasubkaas dartiis aa rajaxa nasbu nasbaha loo rajaxay qaala allahu ilah wuxuu yidhi tacaala ilaa waa sareeya falidalika tanaasubka dartiis aa rujaxa nasbu nasbaha loo rajaxay qaala allahu ilah wuxuu yidhi tacala ilah waa sareeya khalaqa ilaah waa abuuray alinsaana insaankii min nudfatin dhibic mariyuu ka abuuray faidaa isla markuu alla abuuray huwa insaankii khasiiman waa mid muran badan mubiinu baynulkhusumati oo murankiis weliba iska cadi u leeyahay saa ilahay aniga hadha markaan dhinto aan baaba iisoo noolayna u le ilahy la murma bal fiiri dulmigiisa walancaama a ah, ilah yiri fiiri walancaama khalaqaha lakum fiiri maxaa yeele aa ka horeyda jumla ficliya khalaqa alinsaana jumladaasa ka horeyda walancaama marka markii la yidhi ancaamadan ficil maxduufaa nasbiad leedahay wa khalaqa marka waa khalaqal ancaamo jumlo ficliya ah aad waxaad ku cadfay jumlada ficliyada ah khalaqal insaan munaasiba isku noqeen laakiin hadii la godi lahaa wal ancaamu nimcowleydii khalaqaha alla abuur waxay noqo leh jumlo ismiya wal ancaam mubtade khalaqahaa oo kabarkeedii jumlada ismiyada marka ficliyada lagu cadfaa ka imaa leh ilaahay ma dhihin wuxuu yidhi sheiku ajmacuu naxweeley waa ijmaaceen calaa nasbi lancaam ancaam la kordhigideeda liannaha ancaam masbuuqatun waa mid lagala hormaray biljumlati jumlo jumlo alficliyat ficloo nisbi jumlo ficliyaha ka horeyda wahiya jumlada ficliyada lagala hormaray khalaqa alinsaana wey marka alancaama waa in la yidhaha si inta ficil loogu soo qadaro jumladaas ficliyada tii ficliyadahayd loogu cadfo wa minhaa waxaa ka mid a ah meesha saddexaad masalada saddexaad ee nasbuu raajixaya an yataqadama inuu ka cala ismi ismkii adaatun dhe wa minhaa waxaa ka mid a an yataqadama inuu ka hormaro cala lismi ismkii adaatun aalad aaladaasoo an tadkula u boodhe halkaasaa mubtadaha maxaa yeelay laba macrifa hadday kulmaan yaa mubtada laga dhiga laba macrifaa kulmaan labadooda mubtadii khabara laga rabaa kan macrifada badan soo lagama dhigo ha labadooda midka macrifada badanaa laga dhiga mubtadaha kan kalena khabara laga dhiga an tadkula masderka laga dhalaalina dukuuluhaa wey dukuuluha dukuul maxaa loo idaafeeyey damiir darajadiisu halkay joogtaa xagga macrafada calamka booskiisii joogtaa haye alhaalibu waa isim faacilo alu gashay macrifanimadiisu halkay joogtaa bal haddaan idhahno waa isim faacil macrifada maahane waa waa un ashu takfiifayba ufaiday haddaan idhahno waxa weeyaan waa la tacriifiyey oo hadda wasilnimadiisa looma qasdinna waa isim mucaraf bicadaatin ah darajadiisu marka calam waa ka hoosayda calam ka hooseyda marka yaa macrifo badan masterka laga dhalaalina an tadkula mubtado ka dhiga haduu macrifo badan yahay ilaali qaacidana wa minhaa masaa'ilka waxaa ka mid a ah, an yataqadama inuu ka hormaro cala lismi isimka adaatun aalad adaadaasoo an tadkula dukuuluhaa gelitaankeeda cala alafcaali afcaal ay gasho algaalibu midka haalibka uu yahay huwa dukuulku dukuulkaasa haalib waa gashaa asmaada afcaashan adaadan waa gashaa laakiin waxaa qaalib inay afcaasha gasho hmm, afcaasha inay gashaa haalib adaatun adaad adaadaasoo an tadkula dukuuluha gelitaankeeda cala alafcaali ay gashaa algaalibu kan haalibka u yahay adaadaasu talo waa tuma bal fiiri raqamka labaad haahunaa halkaan shay aanay laba shay laabudda waa laga maarmaan an nunabihaka inaan kugu baraarujinno ayuha daalib ilayhimaa labadaas almru lwal arinka ugu horeeyan kugu baraarujina an aladawaata adawaada allati adawaad yaqlibu ay uu haalibka yahay dukuuluha gelitaankeeda cala alafcaali ay gasho hamsatun horta waa shan haba lagu tirinaaba iyada dhanba shanba weeye shanta meel ku qoro hamsatulistifhaam hamsada waxaa haalib afcaasha inay gasho waxaa leedahay shan weeye hamsatulistifhaam ko wa in wama walaa anaafiyaatu saddexdaas oo xarf nafyiga in naafiya ma naafiya laa naafiya labo mise waa afar w afar afar hamsatu listifhaam in naafiya ma naafiya laa naafiya afar soo maaha iyo wa xayثu almujaradatu min ma xayثu oo aan ma la socon xayثu oo ma aysan la socon marka shantaas weeye kuwa afcaashana gala asmaadana gala afcaashana u badan marka haddii adaadaas ah, isimka mutaqadimkaa hadday adaadaasu ka horeydo oy awalkiisa ku jirto nasbaha raajix maxaa yeelay nasbigu wuxuu raajix u haddii la rafciyo waxay noqon adaadta inay isim gashay laakiin hadii la nasbiyo ficilka lasoo qadarayo geli adaadaas adaadaas arrinta labaad oon raba inaan kugu baraajiyo waxaytuu ku yidhi walamru thaani yushtarad waxaa loo shardiyaa litarjiixi nasmi nasbaha la rajxidiisa fii hada nawci nawcan lagu rajaxo allaa yafsila inuusan kala saarin bayna hamsati listifhaami iyo wanaxwi wixii lamida iyo wa bayna isimka ay yufsala ila ahayd majhuula ahayd bidarfi noo keenay jaar majruurkaasuu keeno naaibkii allaa yufsala waa la kala saarin bayna hamsati listifhaami hamsatu listifhaam iyo wanaxwa wixii lamida iyo wa bayna alismi isimka bikayri darfin darf waxaan ahayn lagu kala fasliyo fainfusila haddii la kala fasliyo baynahumaa istifhaamka iyo isimka dhexdooda hayru darfi darf waxaan ahayn haddii lagu kala fasliyo wadalika midaalki naxwi qawlika a anta adiga zaydun zayd tadribuhu mid garaacaya miyaa tahay oo kale hadda fiiri isimkii mutaqadimka waa zayd hamsadii iyo maxaa udhexeeya isimkii anta kaasaa udhexeeya haddii lagu kala fasliyo tarajaxa rafcu markaa marka hore rafcaha raajix noqonaaba wa ama alfaslu in lagu kala amaama alustaadi amaama alustaadi mashiiqa hortiisa zaydun zayd tadribhu aad ku garaace fa nasbu raajix marka nasbaha raajix hadday darafta ilaa darafta la kala dhex gashay hamsadii iyo zayd maxaa udhexeeya amaama alustaadi udhaxay darafkaasa udhexeeya laba masalo muhiim wa minhaa waxaa ka mid a masaa'ilka nasbuu raajayaxay wa minhaa waxaa ka a ah masaa'ilka nasbuhu uu raajixa yahay an yataqadama inuu ka hormarto cala lismi isimka adaatun aalad adaadaasoo an tadkula dukuuluha gelideeda cala alafcaali ay gasho alqaalibu kan qaalibka uu yahay alayha afcaasha calayha adawaadka u qaalibka wadalika mithaalkii ka qawlika waa qowlkaaga oo kale oo aad tidhaahdo azaydan zayd darabtow ma garaacday azaydan adlen waana ku banaanta azaydun darabtahu waa kuu laakiin waxa fiican azaydan maxaa zaydan hadaa tira muxuu noqonaa adarabta zaydan darabtahu u noqona zaydan ficilkaas maxduufkaa nasbiyo khalaas marka hamsadii maxay gasha markaas ficilka maxduufka oo ah addarabta waa meesha u badneed wamaa zaydan zayd ra-aytu ma aanan arag wamaa zaydan maa naafiyaha ka hor marta marka wamaa ra-aytu zaydan ra-aytu saasaad leeda qaala tacaala ilah wuxuu yidhi abasharan ma basharkoo minaa naga mid ah basharkoo waaxidan keligiisa natabixu miyaan raacayna gaalada ilahi nooga warramay hal qof anaga maxamed waa shaksi anaga naga mid ah. dadka odhan asaga has iska daba shuba keligiis saasay yidhahdeen saasay gaalatee basharan marka annatabicu basharan basharantan ficil maxduufaa nasbina hamsadu waxay gale ficilkaas maxduufka saasaana qaaliba hamsadu inay gasho ficil ismna waa gashaa halkaas waxaa noogu dhammaaday shantii xaalo mid ka mid a ah. waa tii nasbuhu u raajix ahaa wamaa wujuubu nasbi nasbaha waajibidiisa fa fii maa mithaal ayuu ahaaday idaa taqadama mithaalko idaa taqadama taqadama uu hormaray fiihi soo qadaro caaidkiisi loo helo ama raabidkii mithaalko idaa taqadama taqadama ma iyo idaa hadday israacaan mar walba midka dambeeya ziyaada idaa ma hadii lea maadaa ziyaada ma idaa hadii le idaadaa ziyaada kii dambeeya ziyaada had leeda marka maada mithaal ku rid nakira taqadamana ka sifee nactigiina fiihi meesha soo gasho wa amaa wujuubu nasbi nasbaha waajibidiisa fa fii ma fa huwa wujuubkaasu fii ma mithaal ayuu ahaaday mihaalkaasoo idaa taqadama uu hormaray fiihi mihaalka dhexdiisa cala alismi isimka ay ka hormartay adaatun aalad adaadaasoo khaasatun ku gaara bilficli ficilka ah. haddii isimka mutaqadimkaa aalad ficilka ku qaasa ay ka horeydo khalaas nasbaha caynooda ficil maxduufaa nasbiha le rafcana ma banaana ilaa haddaad rafcido adaadiya isim gashaa ka imaanay adaadana isim maba gashaba adaadana ah, isim maba gashaba wamaa wujubu nasbi nasbaha waajibidiisa fa fii ma fa huwa wujuubkaasu fii ma mithe ayuu ahaaday dhexdiisa mithaal dhexdiisu ku sugnaaday idaa taqadama mithaalkaasoo idaa taqadama taqadama uu hormaray fiihi mithaalka dhexdiisa cala alismi isimka adaatun aalad aaladaasoo khaasatun ku gaara bilficli wadalika mithaalkii ka adaati shardi adaatu shardi oo kale weeye wa taxdiidi adaatu taxdiid oo kale weeye walcardi adaatlcardi oo kale weeye kuwaas oo kale weeye adaatlistifaam waxaan rabaa adaat shardi adaat taxdiid adaat lcardi oo kale wey kuwaas oo kale wey adaatulcardi oo kale waxaad leedahay alaa camran tukrimuhu alaa camran alaa camran amar tukrimuhu ma karaamayd ma karaamayd saas alaa camran alaa camran kuma banaan marka isimka mutaqadamka adawaad oo khaas ku ah ficilka hadday ka hormarto nasba wajiba wadalika mithaalkii ka qawlika waa hadalkaagoo kale oo aad tidhaahdo in zaydan zayd ra-aytahu haddaad aragto faakrimu karaamin isimka mutaqadamka waa zaydan maxaa ka horeeya in shardiya in shardiya hadda isim maba gashaba ah, daatu shardi oo dhan ma gasho marka waxay leedahay in ra-ayta zaydan zayd haddaad aragto ra-aytahu haddaad aragto faakrimu karaameed adaatu taxdiidkiina waa tanaa wahallaa zaydan akramtahu wahallaa akramta zaydan akramtahu aha wahallaa zaydan zaydanti maxaa ka horayda hallaa oo adaatu taxdiid ah hallaa hadda adaatu taxdiid way ma gasho ism marka kuma banaana zaydun inaad tidhahdo wa ka qawli shaaciri oo kaleeto laa tajzacii midaa xaaskiisii la dardaarma dardaaran oo aan fiicnayn hantiyuu baxsha maalkii soo shaqeeyuu sii daayay hurguf kaasile war maalka ha markaasuu le maalka anugu sawl ma shaqeyn maal tira badan oo baxshay waxba weliga harkag ka argagaxin leey markaad maalinkaad aniga i weydo argagax maantaasu kuu sugnaadu leey yaa wax kuusoo shaqayna dardaarankaas ma ficnay mogta maalinkuu asagu dhinto ilaaha u jooga gabadhan ah, dardaaran saxa maa laa tajzacii ha argagixin in munfisan maal qaaliya ahlagtu haddaan halaago fa idaa halagtu markaan anugu dhinto fa cinda daliki markaas agteeda fajzaci argagax argagax maantaasu kuu yaalla aniga i weydo eh, argagax waa maantaasuu leeyay sax maaha tadaan fiican maaha laa tajzacii ha argagixin uu in munfisan ahlagtu waa kaasa hadda munfisan isimkii mutaqadimkaa ah wey ahlagtu jimladaasaa ka dambayda marka maxaa la xiriira adaatu shardi intaasaa ka hormartay ma banaan inaad rafcida nas baa waajiba in ahlabtu munfisan maal qaaliya haddaan halaago ahlabtu haddaan halaago wey ficil maxduufaa nasbina fa idaa halagtu markaan anigu halaagsamoo dhinto fa cinda daaliki markaas egteeda gabar yahay fajzaci argagax uu leeyay waamaa wujuubu rafci godka waajibidiisa halkaasna masaladii xaaladii labaada nooga dhamaatay sooma tii saddexaad waamaa wujuubu rafci godka waajibidiisa fa huwa wujuubkaasu fi ma mihaal ayuu ahaaday idaa taqadama mihaalko taqadama uu hormaray fiihi mihaalka dhexdiisa cala alismi isimka adaatun aalad adaadaasoo khaasatun ku gaar ah bidukuuli gelid cala jumlati la galo jumlada alismiyati ismka loo nisbeeyey isimka mutaqadimkaa hadday gasho aalad ku qaasa isimkaon meel kala gelin waa rafcine rafcahana u waajiba nasbana ma banaano ila haddaad rafcida waxaa ka imaanayda ismina aaladdu gashay waa dariiqii saxdaha laakiin haddaad nasbido maxaa imaana inay adaabda ism khaas ku ahayd ficil gasho taasuna ma banaana hadda wa amaa wujuubu rafci god godka waajibidiisa fa fii ma fa huwa wujuubkaasu fii ma mithaalki ayuu dhexdiisa ku sugnaaday mithaalkii idaa taqadama mithaalkaasoo idaa taqadama taqadama uu hormaray fiihi mithaalka dhexdiisa cala lismi ismka ay ka hormartay adaatun aalad aaladoo khaasatun gaar ku ah bidukuuli gelid cala ljumlati gal la galo jumlada alismiyati ismka loo nisbeeyey wadalika mithaalkii ka idaa alfujaiyati idaa fujaaiya oo kale wey ism meel ahayn ma gasho wadalika mithaalkii ka qawlika waa hadalkaaga oo kale oo aad tiraahdo kharajtu waa baxay faidaa isla markii aan baxayba zaydun zayd yaqribuhu waxaa garaaca camrun camr zaydun waxaan ahayn kuma banaano zaydun way isimkii mutaqadimka aha wax kale kuma maxaa ka horeyda aalad ku qaasa isimka fahaadaa zaydkan fahaadaa zaydkaas laa yajuusu kuma banaana fiihi zaydka annasru kordhig ma ku banaana fahaadaa zaydkaas laa yajuusu kuma banaana fiihi zaydka annasru kordhig liannahu nasbaha haddii la nasbiyo maxaa ka imaana liannahu nasbuhu yaqtadii wuxuu keenaa taqdiira alficli ficli in lasoo qadaro ficli in lasoo qadaro oo la yidhahdo faydaa darab faydaa yadribu zaydan faydaa yadribu zaydan a imaanay ficil in lasoo qadara ka imaanay wa idaa idaa idaada alfujaa'iyatu kadada loo nisbeeyeyna laa tadkhulu ma gasho ilaa cala ljumlati jumlay gashaa jumla alismiyati ism loo nisbeeyey jumla ismiyamaa meel kale ma gasho meel kale ma gasho maxamed muxidiin cabdilxamiid balfiiri xaashiyada xuu ku dara hal meeluu noo sheegoo rafcun waajibya waa markii adaad u khaasa isimka uu ka horray ismka meel kalea lagu daraa waa kana maxamed muxidiin cabdilxamiid baqiya waxaa baaqi noqday calayhi cala lmusanifi musanifka waxaa ku haray oo laga sugay min almawaadici meelihii xaalu kamid yahay allati meelaha yajibu uu waajiba fiiha dhexdeeda arafcu good an yaqaca alficlu ficilku inuu dhaco ficilka almushtaqilu ku mashquulay bidamiiri damiirka bacda adaatin aalad ka gadaal adaadaasoo lahaa satrulkalaam satrulkalaam usugnaaday aalad satrulkalaam iskale hadday isimka iyo kala dhex gasho ficilka isimka mutaqadimka iyo ficilka mashquulka aad dalaq dhexdooda waxaa ku yidhi aalad iska iskale sadaarada sadaara iskale ah. rafca waajib u ah rafca waajib u ah rafca waajib ah sababtoo ah wax sadaarada wax ka dambeeya wax ka horeya kuma camal fali karaan mar hadduusan ku camal fali karinne ma fasiri karo oo ma dhihi karo mufasiran u ahay midkii ku camal falay anugu tabar uma haye hal haddaad tabar weyda mana fasiri kartid alale caamilku ma fasiri karo caamil macmuulusan ku camalfali karin caamilkiisa mufasir uma noqon karo fiiri marka waay adawaada sadaarada iska lena halkaan wa kuugu sheegay maanta qoro wal adawaatu adawaada allati adawaada lahaa sadrul kalaami u sugnaaday hiya xuruful istifhaam dhammaanteed waaye xagga dhigo xuruful istifhaam oo dhan ko wamaa annaafiyatu labo wa adawaatu shardi dhammaantood waxaasoo dhan wey waxaad dhan sadaara iska kaanta kaan taqula waa inaad tidhaahdo zaydun zayd hal akramtahu miyaad karaamay zaydun aada leedahay zaydun wax kale kuma banaano zaydan ma dhihi karti maxaa yeelay ficilka ka dambeeya aan ku camal fali karin zaydkan hadduusan ku camal fali karinna ma fasiri karo caamil ku camal falayo mar hadduu asagu ku camal fali waayo zaydun hal akramtahu hmm, saas ad aw taqul waxaa leeda zaydun zayd maa laqiitu lama aana kulmin zaydun a waajiba ma banaana zayda maxaa dhacay ficilka ka dambeeya laqiitu ah amaa ka horeyda maa naafiyana waxa ka dambeeya wax ka horey kuma camalfali karaan oo sadaaray iska leeda sadaaray iska leeda aw taqul waxaa leeda zaydun zayd in laqiitahu haddaad la kulanto in laqiitu anugu haddaan la kulmo akramtu waa karaamayna kulligoos ku wa siru sirka fii wujuubi rafci rafcaha Eh, wa siru sirta fii wujuubi rafci goodka waajibidiisa xaalu ku sugnaaday fii haada almuhuli mihaaladan uu ku waajibay rafcuhu iyo wanaxwiha wixii lamid a ana kula maa shay dhammaantiis fiiriya hadalkaas qalin dheer iyo far degdeg badan ku qora labada sadar labadaba waa qaldayn oo soo socda saasuu isku dabamarsiiye ah, labada sadarba fiiri qaabka uu u qoran yahay horta ana kula maa shay dhammaantiis lahu uu sugnaaday satru lkalaami laa yajuusu ma banaana an yacmala inuu camal falo maa shay bacdahu gadaalkiisa ku sugan ala rabaa muxuuna ku yidhi maa qablahu fi ma bacdahu ku yidhi lama rabee waxaa la rabaa laa yajuusu ma banaana an yacmala inuu camal falo maa caamil maa caamil caamilkoo bacdahu shayga sadaa sadaada sadaarada leh gadaalkiisa ku sugan fii ma macmuul qablahu hortiisa ku ma banaana liannahu shayga sadaada sadaarada leh qadaca waa gooyey maa caamilka bacdahu gadaalkiisa ku sugan way qabla maahan camaa maxmuulu ka gooyey qablahu hortiisa ku sugan waa biistixqaaqi mudashadiisa lisadaarati sadaara u mutay id ile low camila hadduu ku camal fali lahaa maa shay maa shay hadduu ku camal fali lahaa qablahu hortiisa ku sugan mamay weli qaladkii wada id ile low camila hadduu camal fali lahaa maa caamil bacdahu gadaalkiisa ku sugan fii maa macmuul qablahu hortiisa ku sugan lakaana wuxuu ahaa huwa kan sadaarada leh xashwan dhexda mid ku jira oo aan sadaaro helin wa min almuqarari waxyaalaha la sugayna waxaa ka mid a anna maa shay laa yacmalu asagu aan camal fali karin laa yufasiru caamil caamilkana ma fasiri karo uusan asaguba tabarhayn caamilna ma fasiri karo intaaso dhan macnahaan intaad ufahamtaa dhaba iska qorqora marka rafcadiina laba meelood waajibay soo ma ayadana waa ka gudub ku dhamaatay raabica waama wa ama aladii kii ay sinaanayaan fii dhexdiisa midka rafcaha iyo nasbadu ay sinaanayaan waama aladii kan yastawi ay sinaanayaan fiihi ladiga dhexdiisa fa daabitu daabitkiisa an yataqadama wa inuu ka hormaro cala alismi isimka caadifun caadif wa inu xaraf cadf ka hormaro caaqibkoo masbuuqun lagala hormaray bijumlatin jumlo jumladaasoo ficliyatin ficil loo nisbeeyey jumladaasoo muqbarin lagu qabray bihaa jumlada ayadaa qabara can ismina looga qabray isimkaoo qabla horteeda ka horreya intaas waa in la helo caadibka waa inay ka horeydo jumlo ficliyaa jumladaas ficliyadahuna waa inay khabar u tahay mubdado kasii horeeya waa inay khabar u tahay wadaalika mithaalkana waa kanaa ka qawlika waa hadalkaagoo tidhaahdo zaydun zayd qaama abuuhu aabihiisa istaagay wa camran camarna akramtu waa karaameeyey wa camrun camarna akramtu waa karaameeyey hadda isimka mutaqadimkaa ah, waa camran caadifa ka horeeya waa wowda wowda waxaa ka horeeya jumlo ficliya waa qaama abuuhu jumlada ficliyadaa khabaray dhacday oo zayd ay khabar u tahay marka haddaad kor dhigto tiraa waa camran munaasabaa la hela ficliya ficliya lagu cadfa oo waxaad soo qadaray ficil waxaa leedaha waa akramtu camran aan jumladaas ficliyadaana ficliyada ka horeyda qaama zaydun ad ku cadfi munaasabadi waa lahaya haddaad goddo oo aad tiraa wa camrun mubtada ka dhigto akramtu jumladaasaad khabarkii ka dhige mubtadahan iyo qabarkiisa waa jumlo ismiya jumlada ismiyadaad ku cadfi oo ah zaydun ka bilaaba taasaad ku cadfi munaasabadiina waa lahaya waa isku mid marka wadalika istiwaa lwajaynka wadalika ey istiwaa lwajayn labada wej sugnaashadoodu haabitun waa sugnaad labada wej inay sugnaadaan inay isku mid noqdaan dhe wadalika istiwaa lwajayn haabitun waa sugan yihin maxaa yeelay lna zaydun qaama abuuhu lina zaydan qaama abuuhu qofkii muwasil dulaab joogay fahan kii kalena cabaar u biryaray waa fahma insha allah wadalika istiwaa lwajayn haabitun waa sugan yihin maxaa yeelay fiiri lina zaydun qaama abuuhu zaydun waa mubtade qaama jumladaasuna waa jumlo ficliya khabar dhacday marka jumladan khabarka dhacdo ficliga faacilka qaama abuhu maxaa la dhaha jumladaas jumla suqraa ilaa khabaray noqotay zaydun oo mubtada iyo khabarkiisa maxaa la yidhahdaa jumla kubraa ilaa waa mubtada khabarkiisa jumla noqoy markaasuu yuri liana zaydun qaama abuuhu intaasoo dhan ah ismu amaa liana zaydun qaama abuuhu jumlatun waa jumlo jumlabaa kubraa weyn jumladaasoo daatu wajhayni laba awelkana waa jumla ismiyey ka ta aakhirkana jumla ficliyey ka ta ah. halkaas nusqadayda waxaa ka maqneed midaan oo midaana ka hadlaa daarulxiyaa kuwa asalkaa waa ku taallaa kuwa kuwa muxaqaqa waa ku taalla labadaba e wa macnaa qawli aniga qowlkayga macnihiisa kubraa aan ku qowlay annahaa jumladaanu jumlatun waa jumlo jumladoo fii dimniha dhexdeeda jumlatun jumlo kale ku jirto intaasaa ku taalla nusqooyinka saxda hmm, hmm, intaasaa ku taalla wa macnaa qawli wa macnaa qawli hadalkayga macnihiisa wa macnaa qawlidan dambu dhigaya iskata waa mid war soo socdeen taas waa war dambe kale isku war maaha a wa macnaa qawli aniga qowlkayga macnihiisa oo aan ku idhi kubraa aan ku qawlay kubraa markaan kuleeyahay macnaheed xuye waa kubra xaa loola jeedaa annahaa jumlada kubradaahu jumlatun waa jumla jumladoo fii dimniha dhexdeeda jumlatun jumlo kale ku jirto waa juml jumla kudhex jirto saasaa kubra loo leey maxaa yeele zaydun waa mubtade maxaa ku dhex jira jumlo kale oo qaama abuuhu ah oo khabarka dhamaaba jumla waa jumlo jumla kudhex jirto saasaa leedaha kubra hay taas waa intaas wa macnaa qawlii kubra anahaa jumlatun fii dimnihaa jumla wey wa macnaa qawlii tan waa tella wa macnaa qawlii qowlkayga macnihiisa aan idhi daatu wajayni waa jumlo laba wej u saaxiib ah anahaa jumladan ah zaydun qaam abuuhu ismiyatu sadri awalkeedu waa ismiya ficliyatu lcajuzi caaqilkeeduna waa ficliy fiiri jumladan laba wejay leeda waxaan ku leeyahay awelka waa ismiyo zaydun ila mubtaday ka bilaabatay haddaad aakirka fiiridana waa ficliyo qaama abuuho de ficil iyo faacil ah, wa saasaan ku leeyahy laba wejay leeda jumlada wa macnaa qawli qowlkayga macnihiisa daatu wajayna aan ku qowlay annahaa jumladanu ismiyatu satri awalkeeda ismid loo dhisbay ficliyat lcajuzi aakirkeedan cajuzi aada leedahay aakirkeedan waa mid ficil loo nisbeeyey fa in raacayta haddaad ilaalido satriha awelkeeda rafacta amran waa guri ha jumladaas awelkeeda haddaad fiirido oo tira jumla ismiyaa meesha ii taalla wa amrun akramtu aad leedahay kaasaad ismiyadan ismiyada isku cadfe weliba laba kubro wey ha laba kubro wey waa isku cadfe fain raacayta haddaad ilaalido satraa jumlada awalkeeda rafacta camranaad godee wa kunta waxaad ahaanee qad cadafta inaad cadaftay jumlatan jumlo fain raacayta haddaad ilaalido satraha awalkeeda fain raacayta haddaad ilaalido satraha jumlada awalkeeda rafacta camran camaraad godee wa kunta waxaad ahaanee qad cadafta inaad cadaftay jumlatan jumlo jumladoo ismiyatan ism loo nisbeeyey camrun wa camrun camar akramtuhu waa karaameeyey jumlo ismiyaha jumlo ismiyaad ku cadafta waaya wa kunta waxaad ahaane qad cadafta inaad cadaftay jumlatan jumlo jumladoo ismiyatan ism loo nisbeeyey calaa jumlatin jumlo jumladoo ismiyatan ism loo nisbeeyey ah, jumlada ismiyadaho dambe oo macduufada wa camrun akramtu wey midda ficli midda ismiyadaha ka horeyda macduuf caleygana wa zaydun ah, zaydun qaam abu wey zaydun wa in raacayta haddaad ilaalido cajuzahaa jumlada aakhirkeeda oo ah qaama abuhu ah, haddaad taas ilaalido waa in raacayta haddaad ilaalido cajuzahaa aakhirkeeda nasabta waad kor dhige nasabta waad kor dhige oo waxaad leedahay wa camran aad leedahay wa akramtu camran ay noqe nasabta waad kordhige wa kunta waxaadna ahaane qad cadafta inaad cadabtay jumlatan jumlo jumladoo ficliyatan ficil loo nisbeeyey calaa jumlatin jumlo jumladoo ficliyatan ficil loo nisbeeyey jumlo ficliyahaad macduufka dhige oo ah wa akramtu camra jumlo ficliyaad ku dalcafe oo ah qaama abuuh falmunaasabatu munaasabadu xaasilatun waa midii soo xasilsheey alaa kila calaa kila taqdiirayni labada taqdiir mid kastoo ka mid a ah. haddii ismiye la qadaro iyo haddii ficliye la qadiro labadaba waa soo xasile falmunaasabatu xaasilatu waa midii soo xasishay ama waa midii soo xasilayda dhe falmunaasabatu munaasabadu xaasilatun waa midii soo xasilayda dhe mustaqbal ka dhigo calaa kila taqdiirayni labada taqdiir mid kastoo ka mid a fastawalwajhaani labada wej markaasay sinaadeen labada wej markaasay sinaadeen wallah subxana wa tacala alam sal allahu ala nabiyina maxamed